bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wصaxbih aجmaعin waxaan ku dhex jirnay dalaalat الsunati calى ana الsunata waxyu min allah sunada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo tusinayso inay sunadiisa ay waxyi min allahi tacaala tahay aan ku dhex jirnay marka markiin adilada soo dhamaynayaa waxaan isweydiinay qad yaqulu qaa'il kayfa yatafiqu hada maca ma taqarara cinda kathiiri min ahli اlcilmi ana الnabiya salى اllahu alayh wasalam kana yجtahidu fi bacdi اlawqaati fayaqulu shayئa min qibali nafsihi وإذا ثبت ذلك عنه فإنه يتعارض ظاهرا مع ما قررناه من أن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو waxي من الله marka haddii aan idhaahdo sunada nebiga calayh الsalaatu wasalaam kulligeed waa wada waxyi waxaan aragnay marka qaarkeed ama culamadiiba ay ka doodeen nebiga ma ijtihaadi jiray marka qaarkeed masaa-isha qaarkeed ama samaya qoladay yidhaahdeen culammada nebiga ma ijtihaadi jirin wax kasta kaana yantadiru xukmahu min allah ilaahay buu xukumka ka sugayay ninkii yidhi taa warkiisa iyo waxaan soo sheegnay waa iswaafaqsan yihiin mashaakil ma jiraan e, su-aasha waxa weeyaan haddii aan idhaahdo nabiga caleyhi salaatu wasalaam mararka qaarkood waxaa dhici karto inuu ijtihaado min qibali nafsihi uu ka ijtihaado asoo xugum ilaahay aan loo soo waxyoonin uu yiraahdo marka taas haddii la yiraahdo marka taas waxay diideysaa oo ay ka mid tahay qisadii mathalan cabasa watawallaa an jaa'ahu lacma markay dad u yimaadeen oo cabdullaahi ibni umi maktuum ninka la yiraahdo oo kale uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu doonay inuu wax u akhriyo ou nebigana uu jeclaaday inay dadkii quraysh inuu raggii waaweynay uu la kulmo nebiga waa lagu canaantay waxaa layihi cabasa watawalla an jaa'ahu lacma ila aakhirih suuratu tawba cafa allaahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu suuratu alanfaal maa kaana linabiyin an takuuna lahu asraa xataa yudqina fi lardi turiiduuna carada dunya wallahu yuriidu alaakhira ila aakhiri almasaa'il midda oo cabase ku jirta waamaan la wada ogyahay midda towba ku jirta waxa weeyaan qolabaa nebigu imaanaysa iyagoo marka laga tashanaya jihaadka markaasaa iyagoo doonaya inay dhuuntaan yaa nebi maxamed oo arrintaas ay ahaysato waxaasaan u baahanahay marka idin iisii markaasuu nebiga iska idma iska baxa buu leeyahy marka ilaahay wuxuu uri inaad idinta ma ahayn ilay macnaha arrintaas ay gaaraan markaasuu ilaahay cafa allahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaqu maxaa ugu diidi waysay ilaa warkooda uu kala cadaado ninkii aan rabin jihaadka inuu gado uu galo markii uu yiraahdo waan baxayaa oo maya la yiraahdo waa kala cadaanaya inuu yirahdo haddaad ii diiday aniga jihaad uma socdo warkiisa wuu kala cadaan lahaa qisadan oo suurat lanfaal ku jirta markii kufaaru quraysh toddobaatanna laga dilay toddobaatan laga qafaalay qoladii la qafaalayaa nebi uu saxaabadiisa la tashtay cumar wuxuu iri qoorta ha laga wada jaro abuubakrin iyo dad ka mid eena waxay yidhaahdeen dadkan qaraabadeenna waa ilaahay inuu hanuuniyaa dhici kartae maanta aan sii daayno ama lacag aan ku furanno yuu soo jeediyey nebiga marka qowlkii abibakrin iyo wixii lamid a ah buu qaatay marka sawaabkana waxay ahayd maadaama uu yahay dagaalkii ugu horeeyey uu caamka ahay asigii kufaaru quraysh dhex maray dadkii intaa la loomlamaa dhibka ku hayna maanta ilaahay gacanta u geliyey waxay ahayd maalinkaas sida habboon in la wada dila kuwaas sidii loogaga heybaysto dhibkoodana uu u yaraado marka ilaahay wuxuu uri maa kaana linabiyin an takuuna lahu asraa xataa yuthqina fi lard yacni nebiga ma uu habbooneyn inuu dadkaas sii deeyo hadday addooma haddii dad uu soo qafaash ay jiraan inuu dhulka wada dhigay ahayd baa ilaahay uu leeyahy turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira xoolaha aad ku furateen oo lacagta idinsoo gashay yaa doonta aad doonaysiin baa leyihi marka masaa-ishaas waxay caddaynaysaa inuu nebiga marka qaarkeed intuu arrin doono xukumkeeda uusan waxyi helin aw min qibali nafsihi iska ijtihaado marka taas maxay noqonaysaa sunnatu nabiy inay qaarkeed ijtihaad noqoto jawaabta aan ka bixina waxay tahay waa saxiix nebiga marka qaarkeed awqaad aada u yar oo faraku tiris ah inuu ijtihaadi jiray <clears throat> laakiin ijtihaadkii nebiga ma samayn jirin ilaa asoo kalsooni ka qabo mooye ilaahay inuu ku sugo ijtihaadkaas ama siduu rabo ugu wareejiyo marka fiiri markuu nebiga ijtihaado ijtihaadkaas waxau nebiga og yahay ilaahay subxaanahu watacaala inuu ijtihaadkii ku waafaqo uu ilaahay ku sugo arrintaas iyada ah haddii saas dhacdo ijtihaadkii uu ijtihaaday sunnadii waxibay isu badashay liannahu nebiga ijtihaad buu wixii ku ijtihaaday ilaahayna wuu ogolaado waa ku sugay taas marka waxaaway ogolaashadaasa dib waxay ka dhigaysaa ijtihaadkii nebiga ahay oo markii hore biduuni nasin ahay inuu nas isu bedelo liannahu iqraarka waa diin min allahi tabaaraka wa tacaala cafa allaahu canka lima adinta lahu markii la yiri idinkii hadda waa kuu ogolaanay laakiin waa laga habboonay unbay noqotay taa marka waxay noqotay iqraar min allahi tacaala waa mid weeyaan haddii laga diido sidii eh, mathalan qisadii oo cabasa watawala iyo sidii maa kaana linabiyin an takuuna lahu asra xataa yudkina iyo wixii lahal ah haddii laga diido oo keyrkeeda inuu sawaab yahay la tusiyo ijtihaadkii waa la joojiyey bedelkiisiibaad aa loo caday inuu sawaab yahay bedelkii wuxuu noqonaa ama aayad ha ku degto ama e, sidiisa ha loo bedelo bedelkaasa wuxuu noqonaa saxiix oo sunno ah oona waxyi a ah buu noqonay marka taas maxay noqonaysaa haddii nebiga sidiisa lagu ogolaado iyo haddii kale si kale loo bedeloba labadiiba tacdiilkiina ilaaha iskale ogolaashadana allah iskale labadiiba waxi bay noqonayaan marka fiiri marka masaladan suuradeeda hor haba lagu murmo laakiin fi nihaaya waxay isu bedelaysaa inay waxyi tahay liannahu ilaahay ka tegi maayo nebi moxamed haddii xataa intuu ijtihaado wixii khalad ay noqdaan allahu laa yuqiruhu calaa khata ilaahay nebigiisa khata ilaahay kuma sugay waa laga bedelayaa marka waxaa leey sidaasay sawaabka tahay taas kasoo wareegso marka wareejintii wuxuu noqday waxyi ama biaaya min alqur'aan alkariim ha noqdo ama biwaxyin aakhar min asunna ha noqdo waxay noqonaysaa marka sunnadii bay noqona marka arintii waxay ku laabanaysaa inay waxyi noqoto walidaalika shaafici markuu sheegay wuxuu iri min ana min wujuuhi اlwaxyi maa yaraahu nabiyu sal اllahu alيyh wasalam fi lmanaami wamaa yulqiihi ruuxu lqudusi fi ruuxihi markuu sheegay lwaxyi waxaa ka mid e nebiga wuxuu ru'yada ku arkaa kamid e eh. wuxuu malaga qalbiga uga tuuraa kamid e eh. buu tirtiriyey markaasuu wuxuu ri walaysa tacdu sunanu kuluhaa waaxida min hadihi اlmacaani alatii wasaftu buu ri imaamkaas raxmat ullaahi caleyh wuxuu ri sunnadii kama gudbaysa buu ri markii uu suwarti qaar kamid a sheegay intaas sunanta oo nebiga oo uu leeyahay calayhi salaatu wassalaam mid oo intaas ka baxsan ma jirto buu ri bimacnaa yacni kulligeed waa suwar min suwar lwaxyi waay ama malaka ha u yimaado ama hurdaha waxa lagu tusiyo ama qalbiga waxa loogaga soo tuuro ama ilaahay subxaanahu watacaala la hadlo waxyaalo badan intaba waa waxyi buu iri marka waa sunnadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka iskaaliyadaas noogu imaan karto fi nihaaya sidaasaan ugu jawaabno marka waxaa kamid ah haddana sunnadii axaadiidii qaarkeed ee tusinaysa nebiga inay tahay sunnadiisa waxyi inay tahay waxaa ka mid eh marka qaarkeed nebiga waxi baa u imaanaya saxaabada way wada arkaan nebiga waxa uu arrintaas eh, eh, maxaan ku irahdaa eh, ku dhacayso oo suuradii waxyiga markuu yimaado iyo dhibkii iyo tacabkii iyo mashaqadii baa ka muuqanay markuu arrinta ka dhammaatane nebiga hadalkiisa abuu sheegaa qur-aan ma sheegaa sidii horey aan usoo sheegnay suwar ka mid haddana aan sii adkaynayna min dalika maa rawaahu lbukhaari wa muslim fii saxiixayhima min xadiidi abi saciidin alkhudriy ana nabiy sala allahu alayh wasalam jalasa data yowmin cala lmimbar maalin maalmaha kamid oo mimbarka ku fariistay annagana waxaa weyaan gaararkaan ka fariisanay buuri markaasuu nebigu wuxuu uri ina mima akhaafu calaykum min bacdi maa yuftaxu calaykum min zahrati اdunya wa zinatiha e, saxaabadana si ay wax u arkayeen nebigana wax dambo uu si kale uu arkay yacni saxaabada dhibaato iyo gaajo ayaa lagu noolaa ilaa daraja nebiga gurigiisa aan laga huri jirin dab laba bilood ilaa saddex bilood ilaa markaa la yidhi maxaad cuni jirteen biyo iyo timir baan cuni jirnay bay tiri caaisha nebigooba xaaladiisaba marka loo fiiriyo ay uga fiicneed kuwa kale ayagana sidaas isi kasii hoosay bay ahayn markaasuu nebigu yidhi aniga fakri idinka cabsan maaye adduunyada laydinkugu furi doono unbaan ka cabsanay fa qaala rajul wuxuu uri yaa rasuul allaahi allahi awayati alkhayru bishar khayrkaas oo hadhow aan heli doono oo adduunyada ah khayrka ilan maalkiyaa ka mid ah maalkaas oon heli doono masharow la imaan doona fa sakata annabiyu sala allahu calayhi wasalam fa qiila lahu waxaa loogu yiri ninkii maa sha'nuka tukallimu nabiya sal allahu alayh wasalam walaa yukallimuka fara-aynaa yunzalu calayh waxaan ogaanay nebigii markii la weydiiyo layiri sidaas waa aamusay markaasaa waxaa la weydiiyey ninkii oo nebiga la hadlay adiga nebigan waad lahadlahaasna wuu aamusay nebigaa si fiican loo fiiriy waxaa la ogaaday waxay inuu kusoo degaayo qaala raawi wuxuu iri famasaxa canhu ruxadaa markaa wuxuu iska masaxay ou iska tirtiray maxaan ku iraahdaa dhididkii kasoo baxay nabiga markii waxyu kusoo degaa culays aada u daran yuu dareemi jiray waxaa waaye inaa sanulqi calayka qowla thaqiila buu ilaah yiri qowl culus waay waxyiga markuu nebigu ku degayay dhidid baa ka imaanay tiri caaisha waqti iyadoo qabow lagu jiro oo dadka ay dhaxamaysan yihiin waxyiga markuu yidhaahdo kuleylka uu ku qabanaa kaliya dhidid badan ayaa ka imaan jiray markuu nabiga dhididka ka yimid uu dhidid iska masaxay wuxuu iri fa ayna saa'ilu buu nabiga yiri wa kaannahu xamidahu nebiga waa ku mahadiyey su-aashaas oo weydiiyey oo ku mahadiyey markaasuu nabiga wuxuu iri asoo ninka u jawaabay innahu laa yaati alkhayru bishar khayr oo wanaag ee shar lama yimaado laakiin waxaa layidhi wa inaa mima yunbitu rabiicu yaqtulu guga oo macnaha eh, roobka markuu da-ayo marna waa dayr marna waa gu marka guga markuu da-a wax baa soo dhalanaya oo doog ah dooggaas wax wada gaduudan wax wada cagaaran oo qurax badan oo doog ah waa doogaas waxaa ka mid a buur nebiga maa yaqtulu wax wax dilaya fiir waana khayr haddana waxaa ku jira wax dhex dhexdilayaa ku jiro aw yulimu ama u dhoweynaya dilki ilaa aakilat alkhadraa markaasuu yihi akalat xataa ida imtadat khaasirataaha istaqbalat cayna shamsi fahalatat wabaalat waratacat waxaa ka badbaadi kara buuri xayawaanka oo daaqa cowska oo ay kamid yihiin xoolihii loodii maxaan ku irahda geeli waxaanku iri fardihii hadday ka dharagta buuri oo wixii dhamma isku daldasho markaasaa waxa weeyaan bannaan cidla ay ku qoraxaysanaysaa markaasaa waxa weeyaan way asalaynay oo macnaha waxaa weeyaan caloosheeda wixii ku jiray oo dhan baa kasoo wada baxay way markaadi badanaa ka imaanay markaasay daaqay buuri macnaha waxaa weeyaan wixii caloosha ay wada gelisay intoodu kuma nagaanin badigoodu ay soo wada bixisay markaasuu nebigu wuxuu uri wa ina hada almaala khadiratun xulwa maalkan asiga waa cagaaran yahay waana macyahay fa nicma saaxibu lmaali ma acطaa minhu lmaskiina walyatiima wabna sabiil aw kamaa qaala nebiyu sal lla alay w slam ninkii saxaabiga isaasu marka waxaa laysku shabahay ay gugi diraaciisii ama doogiisii uu soo batay xoolihii cunaan waxa weeyaan xoolahaas cunayo markay wixii isku daldalaan haddana waxay yaqaaniin dariiqada waxaas ay ku bixiyaan ninkii maal badan ilaahay uu siiyo oo maalkii jamcisto jamcisto jamcisto ninkaas wuu ku baaba-ayaa ilaa ninkii sidii daabadaas ay samaysay sameeyo oo maalkii actaa minhu lmiskiina walyatiima wabna sabiil maalkii markuu soo galay buu haddana qaar kamid ee bixinaya marka ninkaas wuu ka badbaadaya waxay lamid tahay neefkii oo markii wixii uu isku daldalay markaa asaleeyey oo haddana maxaan ku iraadaa kaadiyey oo ka badbaaday haddii maalkii aad jamciso jamciso wax ka bixi weysa badbaadi maysid haddaad wax ka bixisid oo duruqulkhayr aad ku bixisid waad badbaadaysaa lannu ninkii maalka ku bakiilo maa kaana lahu maa kaana lilaahi calayhi fiihi min xaqi ninkii ku bakiilo wuu ku baaba-aya zakaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa silatu raximaa lagaa rabaa waxaa lagaaga baahan yahay qaraabadii iyo dadkii masaakiinta in wax ka siisid marka ninkaasaa ka badbaaday buuri wa inahu man yaakuduhu bigayri xaqihi kaladii yaakulu walaa yashbac wayakuunu shahiidan caleyhi ywma alqiyaama ninka xoolaha qaadanay bigayri xaqina ku qaadanayo meesha uu ka kasbanayo inay xalaal tahay in kale aan u fiirinaynin waxau lamid noqon doonaa ninkii cunaay oona aan dhargeynin maalkii wuxuu noqon doonaa yowma alqiyaama uu ku murkhaati kacayaa buuri maalkii laga hadal siinaya marka sidii jirkaada uu kuugu markhaati kacayo iyu maalkiina kugu markhaati kacayo marka waxaan ula jeednaa xadiidkaas macnihiisa inaan cadayna hadda ma ah laakiin guud ahaan waxaan ula jeednaa dadkii oo wada arkaya nebigii in dariiqadii waxyiga markuu soo degayay loo qaban jiraa nebiga loo qabtay markaasuu dadkii oo dhan uu ka aamusay nebigii dhidid waaweyn oo maxaan ku iraahdaa suulkaada la eg eg baa ka soo baxay nebigii waxyiga markuu ka dhammaaday buu markaa dhididkii iska tirtiray markuu dhididka iska tirtiray wixii uu noo sheegay waxay noqdeen xadiidkaas ay noqdeen aayad qur-aan ma noqonin marka daliil waxay u noqotay nebiga waxa loo soo waxyooday fii tilka alwaaqica waa xadiid ee ma ahayn sunno wa hada daliil calaa ana sunnata nabiy sal allau aleyh wasalam in loo soo waxyoonayo nebiga sidii qur-aanka loogu soo waxyoonay taasaan marka daliil ahaan u qaadan marka waxa weeyaan marka waxa weeyaan axaadiidaas waxay tusinaysaa inay sidaas tahay marka sunnadii waxa weeyaan marna waxyigan marna qur-aan u noqdaa marna sunno u noqdaa muslimiinta waxaa ku waajib ah inay labadoodaba ilaa nebiga ka qaataan aana kala bexbixinin oo aanan dhihin waxyigan sunno waay ma rabi kanna waa qur-aan anaa qaadanaya oo aniga qur'aaniyaan isku magacaabaya kadib wa buhtaan weeyaan qur-aankiyaa ah wuxuu ku leeyay man yuutic rasuula faqad ataaca allah rasuulka maxaa lagu ateecayaa fii maa amara bihi wa ijtinaabi maa nahaa canhu marka nebiga hadalkiisina waa diidaya qur-aankiina waan ka qaadanaya labada nebiga inoo keenay waxaa weeyaan tafriiq bayna mutamaathileyn sharcan wa caqlan ma banaan ayib waxaan meeshan ka sheegaynaa raggii faadilka ahaay oo wanaaga badnaa salafkii oo annaga noo ahaa qudwadii sunnada nebiga waxay u arki jireen dikru amhilatin can isalafi fi ictibaari ana sunnata waxyun min allah qaala bnu xajar wuxuu uri waakhraja albayhaqiyu bisanadin saxiix can xasan bni caطiyata axad ataabiciina min hiqaati shaamiyiin ibnu xajara wuxuu uri kitaabkiisa fatxulbaariga ah yaa wuxuu uri bayhaqi ninka la yiraahdo alimaamu albayhaqi waa imaam la yaqaano oo qarnigii afaraad ee dhex dhintay qarnigii shanaad baan dhaha yaa wariyey sanad buu ku wariyey saxiix ah nin xasaan ibni catiya la yiraahdo oo taabiciinta ka mid ah yaa wuxuu iri kaana jibriil yanzilu cala annabiy sal allahu alayh wasalam bisunati kamaa yanzilu caleyhi bilqur'aan jibriil wuxuu ahay nebiga sunnada kii ku soo dejiyo suu qur-aanka uu soo dejinay war cad soo maaha arrintaas ayada ah taas daliil waxay u tahay sunnada nebiga waxyi inay tahay liannu taabici wuxuu nebiga waxaa lagu soo deji jiray sunnada sida qur-aanka loogu soo dejinayo markaasaa waxaanu niri ibnu xajar hadalkaas bayhaqi oo maxaan ku yidhaahdaa afar boqol konton iyo sideedii dhintay uu ka wariyey sanadkiisa baynamaa atharkaas uu ku jiro eh, maxaan ku idhaahdaa fii sunani daarami sunani daarami daarami ninka la yihahda cabdullahi bni cabdiraxmaan waxawaa bimathaabati albukhaari fii macrifati sunati nabiy sal allahu aleyh wasalam daarami iyo abu xaatim iyo abu zurca iyo isxaaq ibnu rahawey ragga waaweyn ay ku jiraan markaasuu ninkaasaa wariyey sanad ibraahim ibni rahaweyhi ciisa bni yunus asabici can alawsaaci can xasaan bni catiya qaala wuxuu iri kaana jibriil yanzilu bisunati kamaa yanzilu caleyhi bilqur'aan fa yucalimuhu iyaaha kamaa yucalimuhu lqur'aan aharkaas waxaaba lagu daray isnaad dhow aa lagu wariyey markaasuu iri nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka sida loogu soo dejinayo aa sunnadana loogu soo deji jiray marka haddana intaas laguma ekaysanine nebiga waxaa la bari jiray sidii qur-aanka loo barayo macaanidiisa yaa sunnada loo soo dejinay macaanideeda la bari jiray buuri ayib sidaasoo kale alharawi wuxuu wariyey isnaadkiisa nin la yidhaahdo alxusein ibni bishrin aadami inuu ku yiriyey nin ardadiisa ka mid ah eh, aladiina kadabuu bilkitaabi wa bima arsalnaa bihi rusulana maa huwa bacda alkitaab buuri hadda fiiri aladiina kadabuu bilkitaabi qolada kitaabka beeniyeen kitaabkii waxaa laga jeedaa qur-aankii waay marka wa bimaa arsalnaa bihi rusulanana maxaawa oori kitaabka ka damba waxa la sheegoo lagu cadfay oo wa bimaa arsalnaa bihi rusulana ilan rususha waxaa lala soo diray kitaabkii marka maxaa kale oo oo ka dambeeya wuri marka ninkii la weydiye xoori assunnatu marka laleeyahay kitaabkiina way beeniyeen iyo wixii kaloo nebiga lala soo diray markii la yiri awri wixii lala soo diray maxaa lagala jeedaa sunnadiyaa lagala jeedaa qaala sadaqta buu iri marka xusein ibnu bishr kana jibriil yakhtalifu ilaa rasuuli اllahi sal اllahu alيh wasalam bisunati kamaa kaana yakhtalifu ilayhi bilkitaab ikhtilaafkaas waxa weeyaan iskuwa u imaanay waa ikhtilaafka kaana yakhtalifu fulaanu ilaya haddaa tirahdid markuu baxo haddana wuu iisoo noqon jiray markuu baxa wa iisoo laaba jiray kaasaa ikhtilaafka loo jeeda liannahu ninkaa markuu baxa soo noqoshadiisa bixitaankiisay khilaafsan tahay oo ii soo laabanay marka jibriil nebiga wou u soo laablaaban jiray inuu sunnada u waxyoodo soo ugu soo laablaaban jiray sida kitaabka qur-aanka ugu waxyoodo oo kale marka maanta waa imaana qur-aan u waxyoona biri buu imaana haddana sunnaa loo waxyoona maalinka dambe waa imaana qur-aana loo waxyoona maalinka dambe sunna sidaasay ahaan jirta buuri alkhaiibu lbaqdaadi yaa wuxuu ka wariyey nin la layihahdo axmed ibni zayd ibni haaruun qaala wuxuu iri inamaa huwa nebiga sunnadiisa waxa weeyaan xadiidkiisa saalixun can saalixin wa saalixun can taabicin wa taabicun can saaxibin wa saaxibun can rasuuli illaahi wa rasuulullahi can jibriil wa jibriil can illaahi caza wajal fiiri sunnada nebiga wuxuu iri waxay kulligeed ku dhammaystiran tahay nin wanaagsan oo nin wanaagsan ka wariyey nin wanaagsan oo nin taabici ka wariyey nin taabici oo nebiga saxaabadiisa ka wariyey iyo saxaabi oo nebiga ka wariyey iyo nebiga oo jibriil ka wariyey jibriil oo ilaahiisa kasoo qaaday saasay ku dhammaanay buuri saaad u wadid nebiga nebiga wuxuu sii warinayaa jibriil jibriil wuxuu kasii warinaya can ilaahi subxaana wa tacaala marka saasay sunnadii ku tahay waxaad ogaanaysaa eh, taas waxay daliil u tahay inay u arkayn sunadii kulligeed inay ilaahay ku dhammaanayso sidaas oo kale alimaamu shaafici wuxuu ri akhbaranaa muslim muslim ibn khaalid waa can ibni jurayjin qaala liya bna taawuus cinda abi kitaabun min alcuquuli nazala bihi lwaxyu buuri ibnu taawuus cabdullaahi waa aabihiisna taawuus ibni kaysaan taabicigaas weyno oo la yaqaano waa ninkaas marka wuxuu ri cinda abi waxaa aabahay wuxuu haysan jiray kitaabun oo min alcuquuli diyooyinka ay ku qoran yihiin nazala bihi lwaxyu buuri kitaabkaasoo dhan waxyaa ku qornay buuri marka kitaabkaas waxyi haddii la yirahd kutubka haddii loo laabtayne kulligiisa waxa weeyaan qur ma qornayn sunno badan a ku qornayd markaasuu taawuus wuxuu ka cabiray wiilkiisa ayaa wuxuu ihi kitaabkaasoo dhan waxyi buu ahaa callaqa calayhi shaaficiyu biqowlihi wamaa farada rasuulu اllahi sal alla alيh wasalam min alcuquuli aw isadaqa fii ma nazala bihi lwaxyu buu yiri imaamu shaafici waxa kitaabkaasi nazala bihi lwaxyu ninkaas u yiri waxa weeyaan wuxuu ilaahay rasuulkiisa nagu farad yeelay oo diyooyinka ah diyada la bixiya anwaacdeeda ah iyo sadaqada oo zakada ah waxaa kitaabkaas ku qoran waxay ahaayeen fa inamaa nazla bihi lwaxy wax waxyiga soo dejiye buuri marka hadalkaas hadda aan dadkaas saxaabada iyo taabiciinta aan ka sheegnay waxay tusinayaan in dadka salafka ay isku yaqiineen dhexdooda wax allaale wuxuu nebiga la yimaado inuu waxyi ay ahaan jireen sidaasay isku yaqiineen wax laysku khilaafsanay ma ah marka masaladaas waa masalo muhim ah haddayba salafkii saas aaminsan yihiin masalafkeenan annaga wax ka qaadanaa oo sunnadii nebiga waxay inay tahay baan aaminaa mase nin calmaani ah oo diintiisa usoo kaba qaatay inuu la dagaalamo oo maanta inuu nagu qanciya rabo sunnada nebiga loo baahna in la rumeeye miyaan ka qaadana ninba naftiisaba aan lagu aaminaynin ee waxa weeyaan gaalo iyo gaalo raac ee shaqo ka dhigtay ninkaas wax lagama qaadan karo salafkeenna markii lagu celiyo dadkaasaa qudwo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wالsaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina tabacuuhum bixsaanin alyr dadka badbaadayo oo jannada helayo waa dadkii saabiqiinta ahay oo min almuhaajiriin walansaar oo saxaabada rasuulkiisi ahaa saxaabatu rasuuli ahaa iyo waladiina tabacahum biixsaanin iyo dadkii wanaagooda kaga dayday haddaan ayaga khilaafno dad xunaan noqonaynaa markaa khayru eh, sharu khalafin likhayri salafaan noqonaynaa markaas dadkii salafkan kasoo horjeysanayna eh, mabxadka labaad ama meesha wax lagu baaro dambo irtibaatu sunnati bilqur'aani wa annahaa tabqaa bibaqaa'ihi sunnadii xariirka ay la xariiraysay qur'aanka wa annahaa tabqa bibaqaa'ihi sunnada iyo qur-aanka way isku xeran yihiin laa yumkin liaxadihim an yabqa duuna alaakhar markaasaa waxaan iri qismiga labaad sunnada nebiga waxay gelaysaa nebiga ilaahay wacdiga ama yabooha uu noo yaboohay uuna yiri inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun sunnada nebigana way soo gelay wax la xifdiyey waxay ku soo gelay bictibaari annahaa bayaanu lqur'aan kariim qur'aankaas la xifdiyey ay ayda caddaynaysa fayalzamu waxaa ka laazimaya min xifdi alqur'aani alkariim xifdu maa yatimu bihi bayaanuhu wixii in asiga eh, maxaan ku iraha qur'aanka lagu caddaynayna in laga in la xifdiyo dantiyaa keenayso qur-aankii waxaanu ognahay axkaam badan iyo macaani badan oo qur'aanka ku soo aroortay faahfaahintooda ama bayaanintooda sunnadii ay ku soo aroortay haddii sunnada ahaan lahayn lama fahmi lahayn marka sunnadii in la xifdiyo waxay tagelaysaa qur-aanka in la xifdiyo liannahu waxaanan macno lahayn haddii qur-aankii qaalabkiisa la xifdiyo macaanidiisii badneedna sunnada ay ku jirta aan la xifdinin qur-aankii wuxuu noqonaya shay aan la fahmaynin taasaa marka keenaysaa in qur-aankii aan xifdigiisii ka fahamno sunnadii nebigana in la xifdiyey wa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim buu yidhi qur-aankan kuu soo dejinay adigana waxaan kuu xil saarnay dadkii inaad wixii u caddaysid waxaa nebiga uu noogu caddayna sunnadiisa waa calayhi salaatu wasalaam qur-aankii macnihiisa madlabka hore waxaan ka dhignay laa ghinaa lilqur'aani can isunnati bixaalin min alaxwaal sunnadii kama deeqtoonto maya qur-aankii kama deeqtoomo sunnadii nebiga kama deeqtoomo oo qur-aanka laguma kaaftoomi karo biduuni sunnati nebiy sal alla alayh wasalam waxaa kugu daliila eh, nin baa u yimiday cimraan ibni xuseyn asaxaabi iljiliil ninkaas saxaabiga ninaa u yimid asigoo cimraankaasoo meel fadhiyo oo saxaabadiisii qaar badanoo asiga asxaabtina ay la fadhiyaan yaa ninkii wuxuu iri laa tuxadithuuna ila bilqur'aan maanta waxaan idinka rabnaa cimraanu inaad qur'aan bas noo sheegtid wuxuu ka wataa xadiid ha noo sheegin faqaala lahu cimraana wuxuu iri udnuhu fadana waa soo dhowaa baa layidhi faqaala wuxuu iri ara-ayta low wukilta anta wa asxaabuka ila lqur'aani akunta tajidu fii salaati duhri arbacan adiga iyo asxaabtaada oo isku sheegaya qur'aaniyiin inad tihiin oo qur'aanka wixii ku soo arooray un baan qaadanaynaa dhahay haddii ladiin xil saara baa layidhi qur'aankii ku camalfala ladiin yidhaahdo ma heli kari lahayd qur'aanka inay salaada duhurka afar ah ragca ay tahay haa salaada inay afar ragca tahay ma isku waafaqsannahay haa qur'aanka iga tusi meel uu duhurka afar ragca ka yahay bal duhurka lafdi ahaanaan laga helayn xataa aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa gasaqi lleyli wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuudan qur-aanka mujmal ahaana awqaati salaad loo sheegay marka waxaa la yidhi aqimi salaata liduluuki shamsi aanba dhahna duhurkii waay waxaa la yidhi duhurka keen meeluu afar ragca yahayna ka keen marka adig afar ragcaad dukanaysaa sunadiina ma ogolyaa tiri afartan ragca xageed ka keentay maqribkii saddex intuu yahay inteed ka keentay inuu cishiha afar ragca inuu yahay inteed ka keentay aa la yiri wa salaata alcasri arbacan ma helaysaa waalmaqribi halaathan taqra'u fi ithnatayni waxaa layihi maqribka labana in lala jahrayo midna hoos loo dhigayo meelay qur'aanka ku jirta ka keen ara'ayta low wukilta anta wa asxaabuka ila lqur'aani akunta tajidu طawaafa bilbeyti sabcan wاطawaafa bالsafa wاlmarwati sabcan waxaa la yidhi adigii asxaabta haddii xil saaro qur-aanka ma ka helaysaa inuu tawaafka todoba joor kacbada la tawaafa inay tahay walyatawafuu bilbeyti alcatiiq baa ilaahi yidhi beydkii hala tawaafo laakiin in todoba la tawaafayo beytka laga bilaabay tawaafkiisa xajar al aswad beydka aad marinaysid dhinaca bidxee aad marinaysid bidaayatan wa nihaayana todoba lagaa rabo qur-aanka iga tusoori ma leh qur-aanka hala tawaafa basuu ku yiri ayib waxaa layidhi bayna asafa walmarwa ina asafa walmarwata min shacaa'ir illahi faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima qur-aanka intaasuu ku gaabsan safa iyo marwo ninkii xajiyo ama cumraysto inuu tawaafaahu ou dhex ordaa ayagaas wax oo dhib a ah kuma jirto markii hore asnaam iyo wax baa ooli jirta dadka muminiintaa ah, markii hore culaysay dareemeen inay dawaafaan markaasaa ilaahay wuxuu ri wax xaraj e ah male in la tawaafo wixii waa laga nasahay marka in asafaa walmarwa todoba inay tahay meesha la ordayay iyo meesha la degaya qur-aanka ka keena lyiri jawaabtii malaha ninkii markuu aamusay yaa wuxuu ri ay qowmu khuduu canna fainakum wallaahi in laa tafcaluu latadilunna wuxuu uri dad yahabow waxaan idiin sheegna naga qaata ama qur'aan ha noqdo ama sunno ha noqdee wixiin idiin sheegno nebiga idinkaga sheegna naka qaata ha dhihina qur'aan basaan idinka qaadanayna sunnadii idinka qaadan mayna ha dhihina fa inakum wallaahi lam tafcaluu saas haddaadan samayn oo wax allaale waxaa nebiga idinkaga waramna aada naga qaadan waysaan latadilunna waad dhumaysiin buu iri waa run ninkii sunnadii nebiga iyo qur-aankii kala qaado ee midkoodan ku kaaftamayna yiraa yahuud waxma dhaamo afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin qolada la yiri baad soo galaysaa marka nacuudu billaahi min haa ulaa saxaabadii sidaasay u hadlaysa waxaan aniga meeshaa ku daray arintaas oo camraan ibni xuseyn ou sii sheegay ninkii marka jawaabta uu ka bixiyey waa iska soo gaabana qisadii qisada uu ka bixi ninkii markuu dhageystay waxaa loo sheegay buuri axyaytanii axyaaka allah buuri cimraanu waad i noolaysay buuri nin dhunsan oo baadiyeysanaa diintii baad i hanuun eed i waxaan ogaaday buuri inaan sunnada laga kaaftoomaynine waad i noolaysay allaha ku nooleeya buuri ninkaas xaqi waa qiray wa nin waxa weyaan ninka ragga haddii laga gar helo xataa ninkii garta qaata ma ogtahay alrujuuc ila alxaqi fadiila weeyaan ninna waxaa weyaan markii xaqa laga helo haddana waxa weyaan safaasita iyo balaayo kalu isku sii daraa meeshuu ka cararaa waxaan loo baahnayn buu galay arrintaas annagoo sii cadaynaynan mithaal soo qaadanay waxaan idhi ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa wuxuu noo bayaaniyey sida loo weyse qaato oo wuxuuna yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu إda qمtm ilى الصلاaةi fاغsilوu وujuuهakم وأydiyakم ilى الmaraafiqi wاmsaxuu بru'uusikm وأrjulakum ilى الkacbayni ilahay sidaasuu nu yiri idaa qumtum ilى الصalaati haddii salaadii aad u istaagtaan ood salaad doontaan fاغsilوu وujuuhakum wejiyaalkiina dhaqa waأydiyakum gacmihiina dhaqa ilى الmaraafiqi xusullaha intii laga gaaro wاmsaxuu بru'uusikum madaxiinana biyaha masaxa wa arjulakumna dhaqa lugihiina ila kacbayna hanqawyaha intii laga gaaro dhaqa marka fiiri weyse qaad oo kumbuleeta ah lagu sii ayib qur-aankii weyse qaadkii wuu caddeeyey laakiin wuxuu ka aamusay salaadii oo loo soo weyse qaatay sidii loo duka lahay qur-aankii waa ka aamusay oo hadda sida salaada subxeed imise racay ka kooban tahay midka horo meeqa rukuuca meeqa weeyaan sujuuda ma mid iyo mid miya mase rukuuca waa hal rukuuc sujuudina ragcadi waa laba sujuud miya wixii tafaasiilkeedii tashahudka la akri lahaa bayna sajdayden waxaa la akrinayo markii salaada la galayo wixii lagu galayo allahu akbarta wixii looga bixi lahaa assalaamu calaykum wixii u dhexeeyo qiraa'ada kulli wixii oo dhan waa laga aamusay ayib marka annaga caqligeena aan fiirino markii la fiiriyo salaada sida loo dukado iyo salaada sida loogu weyse qaata waa kala muhiimsan yihiin salaada in lasoo weyse qaato waa wasiila in la dukado kayfiyada loo dukada la gaarana haayo waay salaada sida loo dukada ka muhiimsan sida loo weyse qaadanay labadii lagama maarmaan waa laba farad waay laakiin weese qaadkan wuxuu wuxuu u yahay jid salaadisii loo duka lahay marka qur-aankii kariimka ahay hadda anaga caqligeenna wax ku fiirinayna waxay ahayd salaadda sida loo dukanayo ina nala baro qur-aanka nagula baro sida loo weese qaadanayo sunnada nebiga loo dhaafo laakiin hadda waxaa weeyaan cagsi oo sida loo weysa qaadanay buu ilaahay na baray sida loo dukanayo ilaahu seen u dukanaa markaan weydiinahaynina waxaa layihi nebigiina ka qaata marka ilaahay wuxuu leeyahay weyse qaadkiina qur-aankayaa ladinku baray sida salaada loo dukada iyo kayfiyaadkeeda iyo siday u kala baxdo iyo waxa lagu akrinayo iyo waxa lagu galay iyo wax laga baxayo nebigaa loo xil saaray taas marka waxay tahay nebiga ilaahay wuxuuna tusinayaa nebiga ahmiyada sunnadiisa ay leedahay oo ah laa farqa fi lcamali bayna maa habata fi kitaab illahi wa bayna maa thabata fi sunati الnabiy sal اllah alيh wasalam labadii inay isku mid yihiin aan u fahmn liannahu haddii kale qur-aankii mid inuu caddeeyo midka kale kama aamusleen maanta haddayna sunno jirin waa soo weyse qaadani si aan u dukanana ma naqaano haye zaka hala bixiy halayidhi si aan u bixina ma naqaano xoolihii maxaa ka waajibay geeli inibsantiba shantiiba hal hal neef oo ari ka waajibayo inii tobankii laba ay ka waajib intay ku jirtaa zaka hala bixiyo unbaa ayaa nagu taal maxaa maxaa le kayfiyada loo bixinaya waa nebiga loo dhaaf sidaas oo kale w marka zakadii soonkii xajkii kulli ugu qiyaasa kulligee sunnatu nabiy sal alla alay sl walidaalika nebigu wuxuu uri salluu kamaa ra'aytumuunii usalli bal u fiirso yacni salaada nebigaa laga baranaya markuu nebiga uu xajki sameeyey wuxuu ri aniga hadal idinlama wagaare aniga halay fiiriyo litakhuduu canii manaasikakum buu nebig yiri aniga sidaad xajka u samaynaysiin aniga halay fiiriyo wax alaalan waxaan sameeya halaygaga daydo liannahu qur'aankii walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiilan oo ku gaabi laakiin in cumro iyo xaji ay kala yihiin miiqaadka laga xarmanayo arkaanu lxaji waajibaadkiisii sunantii ou lahaa adkaartii lagu akri lahaa wixii o dhan nabigaa loo dhaafay calayhi salaatu wasalaam haddii aad tiraahdid marka aniga qur-aanka keliya aan ku camalo faraa qur-aaniyaa la yiraahdaa hadal iska caamada inaan lagu khalda la doonayo waay laakiin waxa weeyaan laa ghinaa lilqur'aani can isunna ayib marka waxaa nagu waajiba annaga haddaan nahay muslimiin inaan nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ula laabanno sideen salaada u dukanayno sideen zakada u bixin lahayn wixii oo dhan inaan ka qaadano mithaal ahaan waxaan ku siinayaa abubakrin markuu mqorto markuu madax noqday oo khaliifatu rasuulillaahi ou noqday kitaabu uu qoray anas ibni maalik uu dhiibay markaasuu ihi hadihi fariidatu sadaqa alatii faradahaa rasuulu llahi sal allau aleyh wasalam cala almuslimiin walatii amara allahu biha rasuulahu fi kuli arbaci wa cishriina min alibili famaa duunaha alghanamu fi kuli khamsin shaatun ila xadiid bituulih fiir abu bakrin kitaabkii uu qoray wuxuu ku bilaabay hadihi fariidatu sadaqa alatii faradaha rasul lla cala muslimiin waa sadaqada waajibka ou nebiga ku farad yeelay muslimiinta ayib nebigaa nagu farad yeelay nebigana yaa amray walatii amara allahu bihaa rasuulahu ilaahayaa amray nebiga fiir annaga nebigu uu nagu farad yeelay intaano waajibaa ladinku leeyahay abuu wuxuu uri ilaahaana saas uu amray waxaan ogaanay marka waxaan uu nebiga noo sheegay oo maqaadiiri zakaad ah ama geel ama lo ama ari ama maxaasiil la bixinayo ilaahay baa u soo waxyooday nebiga annagana wuu noo sheegay sidaasay macnihii noqonaysaa markaasuu wuxuu uri abuubakrin geela hadduu labaatan iyo wax ka hooseeya ou yahay ariyaa laga bixinaya laakiin waxaa loo bixinaya shan kasta waxa weeyaan hal neef oo ariyaa laga bixinaa shan hanaadoo geel ninkii hal neef oo ariyaa laga rabaa ninkii toban leh labaa laga rabaa haddii ninkii shanna ou geerihiisa dhaafo tobanna uu gaari waayo ou sagaal neef oo geel ou yeeshto halkii neefoo shanta laga bixina laga bixina intaa kale waqsiga lagu magacaabo wax lagama rabo marka wa qowlu abi bakrin asidiiq radia allahu canhu ou yiri walatii amara allahu biha rasuulahu daliilu calaa ana maa dukira fi hada alxadiid xadiidkan waxaa lagu sheego min maqaadiri zakaati mima amara allahu bihi nabiyahu ilaahay wuxuu amro ka mid yahay ilaahay wuxuu amrayna waa waxyi min allahi tabaaraka wa ayib marka markii ilaahay subxaanahu watacaala uu dadki ku wareejiyey inay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay qaataan oo waxyaalaha qur-aanka guud ahaan loogu amray bayaanintooda sunnada ay uga laabtaan markii uu aan waajib inay tahay aan ogaanay taas waxay tusisay sunnada nebiga oo dhan waxy inay tahay lianna alqur'aana yuxiiluka calaa sunna walow lam takun isunatu waxyan min allahi kayfa yuxiilu lwaxyu ilaa gayri waxyin ma dhici karayso marka maanta waxa weeyaan hadday sunnada nebiga aysanna dhex ooli lahayn oo qur-aankoo mujarad ah keligiis aan haysan lahayn si wax loogu camal falo lama ogaan lahayn walidaalika undur qaala bnu xasmin wuxuu iri ninkaas kitaabka muxalla iska leh walow ana imra'an qof qaala hadduu yihahdo laa na'khudu ma qaadanayno ilaa maa wajadnaa fi lqur'aani qur-aanka waxaan ka dhex helna keli aan ku camalfalaynaa sunna ma qaadanayna hadduu qof yidhaahdo kaana kaafiran gaalow noqon lahay biijmaaci lummati buu yiri ummaddan dhan oo muslimiinta waxay ku kulansan tahay ninkii sunnada nebiga diido oo qur-aanan ku kaaftoomaya oo anay qur'aaniya la yihahdo ninkii yidhaahdo inay gaal tahay waa lagu ijmaacsan wax isku khilaafsan ma jirto waxa weyaan inuu ibnu xasmin gaalayna keligiis maaha laakin waxaa lagu leeyahy ijmaacu lumma waay liannahu talaacuba imaanaya haddii la yiraahdo sunnadii nebiga ma qaadanayno waxa weyaan waa diintii inaad ku cayaartay noqona ninkii hal ragca iska dukaday ilaahay salaada way amri aqiimu salaata hal ragcaana dukaday khalaas aqalu maa yaxsulu bihi lismuna waa leega helay marka maxaa kalood iga rabtaa maanta afar iyo labaatan saa hal ragcan dukanaya salaadii waan ogey zake markaan aniga milyan leeya hal dollar iska bixiyo oon iraa zakadii waa iska bixiye leannu ilaahay wuxuu iri wa aatu zakaada zakadina waa bixiye marka taas maxay noqonaysaa talaacubay noqonaysaa marka waxaan ogaanaynaa sunnada nebiga awoodda ay leedahay waxay ka keentay qur-aanka liannu qur-aankia wuxuu amray sunnadii in la qaato sunnadii marka waxay baaqi noqonaysaa maa baqiya alqur-aan waxaa midkood midka kale kama deeqtoomo walidaalika ninkaas taabicigoo magxuul la yirah wuxuu iri alqur'aanu axwaju ila sunati min asunati ila alqur'aan baahida qur'aanka sunnada uu qabo yaa ka badan sunnada baahida qur'aanka ay u qabto labadu way isu baahan yihiin laakiin qur'aanka aayad kasta oo min aayaatihi in macnaheedii la bayaaniyo sunnadu ugu baahan yahay sunnadana waxay u baahan tahay qur'aanka inay sunnada xaq tahay in la qaato ay uga baahan tahay inuu qur'aanka laga helo fiiri marka shayga qur'aanka aayo kasta oo min aayaati qur'aan alkariim taxtaaj ila sunna sunnadan hal maray u baahan tahay qur'aankoo jumlatan inay qur'aanka laga helo ana sunnata waa waxyun min allahi wa fardun itibaacuhaa man yutic rasuula faqad ataaca allah ayuu u baahan yahay walidaalika ninkaa taabiciga kaleo kabiirka oo yaxya bni abi kathiir la yiraahdo yaa wuxuu iri assunnatu qaadiyatun cala alkitaabi sunnada ayadaa kitaabka xukumaysa buuri walaysa alkitaabu qaadiyan cala sunna kitaabka sunnaday ma xukumaayo maxaa yeelay qur-aankii asaa u baahan macnihiisii in la cadeeyo sunnada lagu cadeeyo sunnada uma baahna in qur-aanka lagu cadeeyo marka imaamu axmed baa wuxuu iri maa ajsuru calaa hada anigu kuma dhiira kara inaan iraahdo sunnadii yaa kitaabkii xukumaysa ma dhahaye walaakin waxaan leeyahay asunatu tufasiru kitaabaan leeyahay wa tucarifu wa tubayinu min baabi adab waay sax kalaamka imaamu axmed yiri kalaam aada u qiimo badan waay lafdiga isku macno waa waxa laakiin lafdiga in laga cabiro sunnadii baa xukumaysa kitaabka ilaahay in la yidhahdo waxaa ka fiican sunadii sunnadii nebiga kitaabka ilaahay bay bayaaninaysaa tafsiirinaysaa in la yidhaahdo yaa ka fiican walidaalika waxyigaasuu waaqsan wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim tii bay waa waafaqaysaa ayib waxaa kaloo meeshan aan ku daraynaa oo darsiga intuusan naga dhammaanin matlabkii labaad almadlab athani assunnatu daakhilatu fi madluuli lafdati kitaab illahi waxaaba la arkay marka qaarkeed in la helay nebiga inuu ka cabiray kitaabullaahi asoo ula jeeda kitaabullahi quraanka iyo sunnada labadooda asoo isu jeeda ula jeedaa la arkay taas maxay daliil u tahay marka annahumaa shay-un waaxid oo in la wada qaato ay tahay marka sunnada maadaama ay waxy min allahi tacaala tahay yaa mar waxaa lagu magacaabi karaa kitaabullahi inay tahay waxaa taas ka mid a ah baa la yiri nebiga mar fii xadiidi abi hurayra fii qisati alcasiif aladii zanaa bimraati rajul qise macruuf oo bukhaari iyo muslim kusoo aroortay nin baa wiilkiisii inta cid u geey xoole in u raaco oo ijaar ka qaato wiilkaas waxaa lagu magacaabay casiif bimacnaa ajiir waay ninkii xoolaha ninkan u raacay ninkan ilan safarow galaa meelow aadaa wiilkii xoolaha raacay iyo xaaskii oo ninkii uu qabay baa laysaga dhex khalwaa dhacday sooma arkeysa haddaad tiraahda aniga reerkayga gabdhahayga iyo xaaskayga nin shaqaalo oo feeroweynaan u keenaya oo markaa eh, maxaan irahda raashinka u kariyo dhulka u nadiifiyo dharka u dhaqa haddaad tiraahda maantana wuu ku dhex jiraa adiga meelaad aaday ilmihii meelaa iskuulaad iyo waxbaa la aadaya waxaa laga yaabaa hal gabar iyo asiga inay isku haraan xaaskii asiga isku haraan maanta waa dhowrsadeen biri waa dhowrsadeen maalinka labaad naf iyo shaydaana ku xariirta nebigu wuxuu uri laa yakhlu rajulu bimra'atin ilaa wayakuunu shaytaanu thaalithahumaa shaytaankiyaa ku sii saddexaynaya marka ninkii waxaa dhacday wiilkii oo gaariga u raacay inuu naagti ka zinaystay ninkii markaa waxa weeyaan waa arrintii waa la faafay waa la maqlay waxay noqotay markaan in arrintii xukumkiisii ninki waxaa layihi wiilkaadana waa la dilayaa liannahu zina buu galay dadaa been u jawaabay markaasuu la cararay boqol neef oo ari uu keenay iyo gabar oo addoon oo khaadimad aho uri wiilkayga aan layga dilin intaan halayga qaato buuri intaas markii uu bixiyey dadkii ahlu cilmigan weydiiy buuri arrintaasaan sameeyey ka hore markaasaali wiilkaada maadaama guur hore uu soo gelin zinada ou galay dilma mutaysanayo waxawaaye waa la garbaasha boqolaa lagu dhufanay azaaniyatu wazaaniya fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda yuu soo galay ninkii markaas hadamac galay nebiguu soo cararay markii horena khalad uu galay laakiin markuu ogaaday xaqa inuu xaggiisa jiro waa soo cararay markaasuu iri ninkii wuxuu iri oo naagta qabay ilaahay rasuulkiisa nakay aniga na kala xukumo ilaahay kitaabkiisan uu kala xukum ninkii wiilka dhalaa wuxuu iri nacam uxkum baynanaa bikitaab illahi faadan lii buu markaas yiri markaas iri hadal markaasuu iri ilaahay rasuulkiisuu qisadaasaa dhacday markii hore xoolahaasaan bixiyey waa layga haystaa haddana waxaan ogaaday wiilkayga in dil uusan mutaysanin dad acraab waa waxma qariyaan ayaga markaasuu nebigu wuxuu uri waladii nafsii biyadihi la aqdiyana baynakumaa bikitaab illaahi marka labadiina xukumka idin dhex maray ilaahay kitaabkiisaan idinku xukminaha markaasuu uri alwaliidatu gabadhii addoonta ahayd iyo walghanamu raddun caleyka waa lagugu soo celinaa buu uri xoolihii aad bixisay oo rishwo laaluush aad u bixiso waa lagugu soo celinayaa oo boqolkii neef oo ariga ahay iyo gabadhii ood wiilkaada inaan la dilin awgeed u bixiso dadkii aad rishwo u siisay nebiga saxaabadiisa waaweyn ma ogeen waa meel baadiye eh markaasay rabeen arrinta sulxi inay ku dhammeeyaan markaasaa layidhi wacalabnikana jaldu miatin wiilkaadana boqol dal buu leeyahay leeyahy dal oo boqol garbaash iyo wa taqriibu caamin sanadna waa la kaxaynaya magaaladii uu ku noolay meel ka fog aa la geynaya markaasuu nebigu wuxuu uri uqdi yaa unays nin unays la yidhaahdo uri jarmaad ee dheelmo ila mraati haada fa in ictarafat farjumha baa layihi ayadii naag la qabay ahayd oo nikaax hore soo gashay ninkan anaa ka zinaystay ou yiri looma qabanayo ayadiyaa la weydiina liannahu afar markhaati in la helo iyo in la irid la helo labadaas mid waan markaasaa waxaa la yidhi fa in ictarafat farjumha hadday tiraa waa zinaystay dhagax ku dilaa layidhi fagadaa calayha waa u jarmaaday factarafat fa amara bihaa rasuulu اllah farujimat marka waxaa weyaan naagtin sidaasaa lagu dilay marka ulajeedada waxaa weeyaan axkaamtan hadda xadiidkaas kusoo aroortay qaarkoodna waxaa weeyaan qur-aankay ku jiraan oo jaldulmia iyo rajmiga labadaba waa qur'aankay ku jiraan midna waa qur'aan oo matluwi ah oo azaaniyatu wazaaniyu fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda rajmigana aayad la nasakhay lafdigeeda macnaheedana uu baaqi noqday qur'aankii iskula jiraan labadaba inta soo hartay oo ah in adoonkii e, addoommadii la soo celinayo in maxaan ku iraadaa wiilkii maxaan ku iraahdaa sanad dhan magaalada laga kaxaynayo kitaabka ilaahay kuma jirta sunnadii ay ku jirtaa nebiga tiisa ahayd eh. markaasaana waxaa lagu idlaaqay waxaan idinku xukumay waa kitaabullahi marka waxa lagu xukumiyey qaarna qur-aankay ku jiraan qaarna sunnay ku jiraan labadoodana kitaabullahi baa lagu magacaabay marka waxaanu ogaanay in kitaabullahi la dhihi karo sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam liannaha hiya waxyun ayda min allahi tacaala walidalika ibnu xasmin wuxuu iri wاlqur'aanu wاlkhabru صaxiixu bacduhaa mudaafun ilaa bacdin buuri qur'aanka iyo sunada saxiixa ah qaarkood qaarka kale waa loo idayfay karaa wahumaa shayun waaxid buuri ayagana waa hal shay keli a lakala ma qaadi karo maxay shay waaxid ku yihiin fii annahumaa min cindi illaahi labadooduba ilaahay bay ka yimideen wa xukmuhumaa waaxidun fii baabi wujuubi taacati lahumaa in loo hogaansamo waaxiday ka yihiin ha kala fadli badnaadaan oo qur-aankii ha ka fadli badnaado akhrintiisa iyo icjaaska uu leeyahay iyo ha ka dunaado laakiin sunnada min xayu alcamalu bihimaa labadooda way ku siman yihiin marka salafka waxay ahaayeen kalama ayna qaadi jirin wixii ilaahay sunnadiisa wixii ilaahay kitaabkiisa ku sugnaado iyo wixii sunnada ku sugnaado waa isla wada qaadan jireen waxaa taas u daliilay ah cabdullaahi bni mascuud yaa markuu yiriyey lacana allaahu alwaashimaati waalmuutashimaati wاlmutanamisaati wاlmutafalijaati lilxusni almugayiraati khalq allahi cabdullaahi bnu mascuud yiri maalmaha maalmaha ka mid ah wuxuu iri dumarka jirkooda isbedelka ku sameeyo oo macnaha waxa weeyaan wejigooday durdurayaan markaasa meeshaan inay madow tahay meeshaana guduudan tahay meeshaana ay caddahay aa ah, la samayna oon ka zuulayni iyo kuwa maxaan ku iraahdaa eh, ilkahooda kala fogfogeynaya iyo kuwa tintooda jarayo waxay u samaynayeen sidaasna ay yihiin qurax raadis haddii kuwaas waa lacnay waa lacnada ilaahaya ku dhacday yuu yiri marka waxaa maqashay gabar oo reer bani asad ka mid ah oo umu yacquub la yidhaahdo way u timid oo waxay ku tiri waxaan maqalnay anaka lacanta kayta wa kayta markaasuu uri wma lii la ancanu man lacana rasuul اllahi sal اllahu alيh wasalam wman huwa fi kitaab illah ilaahay rasuulkiisu wuxuu lacnaday kitaabkii ilaahayna lagu lacnaday maxaan anigu lacnadii waynayaa buuri naagtaas naag muhaqafadoo wax taqaano caalimada aheyd eh. waxay tiri laqad qara'tu maa bayna lawxayni famaa wajadtu fiihi maa taquulu buur aniga qur-aankii waan akhriyay maa bayna allawxayn macnaa bidaayatan wa nihaayatan kama arkin aayad dhehaysa lacana allaahu alwaashimaati walmutashamaati walmutanaasimaati walmutanamisaati walmutafalijaati kuma arkinay tiri adigana qur-aanka ilaahay bay ku jirtaa markaasuu ri lain kunti qara'tiihi laqad wajadtiihi buuri haddaad si dhab e qur-aanka u akhrisay aayaddaas waad ka helaysaa buuri markaasay tiri kayf markaasuu ri awamaa qara'ti qowla allaahi tacaala wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahakum canhu fantahuu ma adan akhrinin miya aayaddaas waa akhri bay tiri aayaddaas haddaad akhrisay xadiidkaana waad aqbalaysaabo waxay tiri wuxuu iri fa inahu nahaa canhu sala allahu alay wasalam nebiga yaa naga nahiyey oo nebigaa yidhi lacana allahu alwaashimaati walmutashimaati walmutalamit nebigaa yidhi nebiga hadduu yirine qur-aankuu yiri ay lamid tahay liannahu qur-aankaa na amray nebiga wuxuu noola yimaaday inaan qaadanno marka wuxuu ibnu mascuud aaminsan yahay kullu xadiidin min axaadiidi rasuul inay qur-aanka ku ay dhexgelaysabo lianna qur-aankan yidhi xadiidka nebiga ha laga qaato hadduu nebiga xadiidkiisa sugnaaday waa marka gabadhi kuma ayna diidin way hormartay way qaadatay arrintii ayadeed marka waxaanu ogaanay kullu xadiidin min axaadiidi rasuulillaahi daakhilun fii madmuuni kitaab illahi tacaala marka taasaan waxaan ogaanay inay muhim tahay marka ibnu mascuud waa ninka ugu saxaabada dadka ugu dhaadheer fiqhigu ka mid ahaa waa ninka yidhi haddaan ogaan lahay nin iga fiqi badan oo qur-aanka tafsiirkiisa iga yaqaana hadduu jir laha haddaan ogahay oo meel laga gaari kara hadday jirad waa u safri lahay buuri laakiin nin iga cilmi badan oo qur-aanka iga yaqaanoon aqaana ma jirto oon u safra buu sidaa daraaddeed fiqigiisa wuxuu gaarsiiyey waxa waxaa nebiga sunnadiisa ku jiro o dhan qur-aankaygu ku dhex jiraan buuri marka taas waxa weya waa fahmi aada u fog oo camiiq ah oo qul kasta looga baahan yahay marka aan leenahay sunnada nebiga waa maxfuuda bixifdi aan leenahay macnaheeda sida qur aanki oo kale hal kitaabku wada qoran tahay uma jeedno ama hal qofaa wada xifdi kara uma jeedno ama nin baa wada gara karna uma jeedno laakiin waxaan u jeednaa sunnada nebiga way qoran tahay kutub oo kala duwanay ku qoran tahay midkaan aniga aqoonin nin kalaa yaqaano ninkaas midka uu aqoonin nin kalaa sii yaqaano marka sunnada nebiga dhammaanteed ummaddan wax yaqaana lagama waynayo laakiin ummadda qaar ka mid e sunnadii nebiga waxa aan aqoonin waa laga dhexelaya aniga waxbaanan aqoonin adiga waxbaadan aqoonin laakiin waxaa naga maqan cid kale oo ummatu maxameda baa horey u taqaano marka haddii laysku geeyo ummad oo dhan macrifada sunnada nebiga ay uleeyihiin way iswada keenayaan sunnadii oo dhan way noo xifdisan tahay sida imaamu shaafici u yiri sunnada nebiga luqada carabka ay lamid tahay buuri sidii nin luqada carabiga koobi kale aysan u jirin carabtana haddana kulligeed ninba qeyb ay ka yaqaaniin luqadii haddii laysu keena luqada ay dhammaystiran tahay iyaa sidaas kale sunnadiina ay qeybsan tahayoo ummaddii ninba qeyb bay yaqaaniin qeybta adiga kaa maqan cid kalea taqaana haddii laysku keeno ummadda inta taqaana sunnadii oo dhanna way wada noqonaysaa sidaas bau kusoo khatimay wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin